qurata acyunin il doogsigeed waxay indhuhu ku doogsadaan oo haweenkii iyo dumarkii iyo ubadkiiba allow kuwa ka dhig ilaahay caabudo subxaanahu wa tacaala oo alla adeeco ilaahay xurmeeyo qadariya xaqiisana ku tooso xumahana ka baydha wajcalnaa allow nooga yeel marka qurata acyun maaha cinda salaf saalix biijmaaci اlumma inay islaantu quruxsantaha ama wiilku quruxsanya ama caruurtaada caruurdhaadheero quruxsan ay yihiin waxa laga hadlaayo waa in dadkaada iyo ahalkaadu ay noqdaan ahal ilaahay ku xidhan oo rabbi ka cabsada hadday doonaanba bini aadan ha u qurux darradeene wajcalnaa lilmuttaqiina ilaahu nooga dhig kuwa alla ka cabsada imaaman horseedyo iyo hogaamo nooga dhig yacni in ummadda hogaansho khayrka lagaga daydo allow ka dhig wey wa qaala tacaala rabbi wuxuu kaloo yidhi wajacalnaahum waxaanu ka yeelay dadka ahlu khayrka a'immatan hogaanaanu ka dhignay horseedyo yahduuna biamrina amarka iyagaoo sharciga iyaga ummadda ku hanuuniyo ku hogaansha muqaabilka hadde waa garanaysana wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar kuwa naarta ummadda ugu yidhaanu ka dhigna kuwa kale xumaana saasaa laga yidhi idan marka waxaa weeye axad walba wuxuu yahay unbaa lagu xisaabi haddaad wanaagsantaha oo dadka wanaag u horseedana haddee ajir badan baad heli haddaad xumo u horseedana dembi badan oo axaadiistu ay ka sheegan doonaan baa ku qaban doonta وcan abi camr jariir bn cabdillaahi اlbajali qaala saxaabigaa wuxuu yidhi kuna fii sadri الnahaari cinda rasuuli اllahi sal ly slam fajaءahu qowm curaatun mujtaabi nimaar kunaa fii sadri nahaari maalinka awalkiisa ayaanu ahayn cinda rasuuli rasuulka ilaahay agtiisaanu maalinkii niska hore joognay fa jaa'ahu nabiga waxaa u yimid calayhi salaatu wasalaam qowmun qolyo curaatun qaaqaawanoo dharla'aanoo aradan riwaaya xadiidku uu leeyahay qowmun xufaatun curaad kabala'aanoo cagacad wa bitaali aw اlcabaa mujtaabi الnimaar aw اlcabaa'a alcabaa waa jamcu cabaa'atin aw cabaayatin waa un shamlada iyo go-aweyna la qaato ama waxaan cambuurka ahaantee dumarku gashadaan baa la iska yidhaahdaa oo lubsu cabaa'atin waa taqaracaynid aad shawaahidda naxwada aad ku maqli jirteen oo kale un marada birdhimaha leh ee dilimaha dherarka iyo kuwa gudban leh ee isdhaafa xaggana gobooda birdhimaha leh u eg shabeelka midabkiisoo kale shabeel maxaad ku taqaanaan birdhimo madmadow iyo kuwo guduudan inuu yeesho ama baroon ah iyo birdhimo gudgudan madow iyo kuwo cad buu yeeshaa marka ama nuun ha ahaado ha eh, birrintiisu ama ha goobaaba noqdo marka maro oo birdhimaha madmadowa shabeelka u ag leh ayaa nimaarka la iska dhaha cinda alcarab mujtaabi ay muqhtaicin nimaar ayagoo maryahoodii dhexda ka duleeliyey amiis way waayeen shaadha ma haystaan halku go kusoo haay yay dheda ka duleesheen markaasay luquntii kurka gashadeen maradii qaybna aggan ay usoo dhacaysaa oo cawrada qaybta hore asturi qaybna dhabarka dhinacyahana marka way ka toleen wax kale ma haystaan waa gui aad haysatay ood dheda ka dulayso ood luquntaad gashanaysa suu cawrada agga hore agga dambaba kuwa asturo mujtaabinimaali gooyahooda duleeshaday oo dhexda ka duleeliyey awilcaba ama ama maradii cuslayda bustayda wateen mutaqalidi suyuuf seefana jeeneqaarsanoo seefo wata remiy bay ahaayeen riwaayo kale tibaaxda inay dad remiya ahaayeen caamatuhum badankood min mudara qoyska reer mudar ka tirsanaayeen ka dhasheen hayb ahaan iyo nasab ahaan bal kulluhum idaylkoodba waxay ahayn min mudar kulligoodba reer mudar bay ahaayeen maysanayn cid kaleba ma ahayn fatamacara rasuul lah sal l fatamacara rasuulrasuulka ilah baa isbedelay tamacara ay tahayara wejhu rasuulilaahi baa loo jeeda aniga weji ima dhigna laakiin macnuhu waa sida qolyahan marka reer mudar waa qolyihii horaa nabigu u habaaray intay diinta la dagaalameen oo nabiga dhibeen oo saxaaba dhibeen oo dhibkooda la bixin waayey qolyuhu nabigu habaaray wey habaarka nabiga loo aqbalo way baabeen abaaraa lagu sii daayey markaasay soo qaxeen oo markaa ay soo huleeleen marka allahuma mashdud waataka calaa mudar wajcal calayhim siniina ka sini yuusuf waad garanaysa xadidka fi saxi bukhaari min xadiid abi hurayra ilaahow ku adkee ciqaabtaada iyo gacantaada iyo joogsigaad ku joogsanaysa cadowgaada re mudar abaaro abaarihii ree yuusuf tolkii ku dhacoo kale ree masar qabtoo kalena ku sii ee toddobada ahaa marka sidiibaa tiibaa ku dhacday markuu nabigu arkay iyagoo intuu habarku ku dhacay isbedelay oo baaba oo holeelhay oo qaxaaya nabigu waa naxariis badnaay waa danqaday aad buu xanuunsaday fatamacala rasuula rasuulka ilaahay baa isbedelay wejigiisii lamaa ra'aa bihim cafwan limaa ra'aa bihim wuxuu arkay awgii oo min alfaaqati macaluul ah macaluushii baahidasha darteeda markuu nabigu arkay baahida ka muuqata iyo haysta ayuu subuna calayhi salaatu wasalaam ayuu markaas nabigu isbedela wejigiisii fadakhala nabigu gurigiibuu galay uma kharaja waa soo baxay nabigu waa kacaa fadhiistay guriguu gala waa ka soo baxa baynu nimanka wuxuun taro caawiyuu rabaa wuxuu taro nabiga alayh isalaat wasalaam fa amara bilaalan bilaalbu wuxuu faray inuu aadaamo aadaanbu salaad duhur baa la galay oo la gaadho weeye ma aha xilli salaad ahayn nabigu ma aadaamine waa salaad duhur baa la galay riwaayada muslim baa caddaysay fasalla duhra duhur buu nabigu tukaday uma sacida mimbaran sagiira faxamid allaha waatna calayh nabigu duhurkii buu tukaday mimbar yar buu nabigu koray ilaahay buu mahadsiyey waa faalla ammaan ummadda buu la hadlay marka waxaa loo aadaamaya loo aqimi waa salaaddii riwaayada muslim baa caddaysay faamara bilaalan buu nabigu faray inuu aadaamo faadana bilaal baa aadaamay wa aqaama salaadiina waa u aqiimay bilaal fasallaa subanaha tukaday duhurkii buu tukaday weeye uma khaaba waa khudba akhriyay nabigu faqaala fii khudbatii wuxuu guhi bilowgeeda hore aayadahan qur-aanku nabigu marhaati gashaday yaa ayuha annaas itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ila aakhiri اlaaya ilaa dhammaadka aayadda dabagabay ina allaha kaana calaykum raqiiba والاية الأخرى aيadii labaadna waa akhriya aayadda kalena waa akhriya alatii taasoo fii aakhir اlxashri suuraة اlxashri u dambaysay aayadii u dambeeye aakhirkeeda ku jirta cafwan yaa ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat liqad ilahayna ka cabsada naf walbana waxay aakhiro geysatay ha eegto hana ku xisaabtanto markaasuu nabigu wuxuu uhi tasadaqa rajulu nin ha sadaqaysto wey khabar weeye laakiin macna amri baa laga wadaa Ah, ninku ha sadaqaysto min dinaarihi dahabkiisa wax ka baxsho min dirhamihi fidadiisa wax ka bixiyo min awbihi maradiisa iyo dharkiisa wax ka bixiyo min saaci burihi burka uu haysto suuska burka wax ka baxsho ninkaan wax kala haysan suuska burka uu hayo saaco hadda waxaan ka badnay waad aragteen waa laba kiilo iyo badh weeye marna ama afar mud iyo waxaad sheegtaanba min saaci burihi suuskiisa burka wax ka baxsho min saaci tamrihi suuska timirtana wax ka bixi nin walba xataa qaala ila nabigu yidbu hoos u waday sadaqadii walow bishiqi tamratin timir jeexed ba allah ka dhige wuxuun baxsho dadkan muslimiinta idin yimidee dhibaataysan haloo gurmado gacanta loo taago fajaa jaaa rajulun riwaayo kale xadiidku uu leeyahay markaasuu xooguu nabigu waa tiigsaday muslimiintu midkuu sidaa oola hadlay xoogow nabigu waa dhararsaday qaabkay u jawaabeen ama ay hawsha ola falgaleen nabigu ooma bogin markaasuu nabigu cadhooday waxyar kadib nin ansaareed baa wuxuu la yimid fa jaaa rajulu min alansaar ansaarna horyaal bay xagga khayrka ku ahaayeen dhan walbaba nin ansaareed ba wuxuu la yimid bisuratin kaadat bisuratin waa qandiga yar surada la yidhahda hadda waxa sacabka lagu qaadahayo ayaa loo jeedaa qariiradka ama waxaad qandiga tidhaahdaan bisuratin buu la yimid kaadad ay sigtay ka fog sacabadiisu tacjazu canha inay qaadi weydo yani dahab badan buu keenay riwaayo kale fid buu keenay fajaaa bisuratin min wariqin riwaayo kaleo khaariji saxiixayn fajaaa bisuratin min dahabin ninka maba raashinba asagoo iskuma dayin dahab iyo lacag wuxuu haystay buu ku soo qaaday qariira qandiyar ku soo qaaday ama gacmihiisa ku soo qaaday bal ad ajaz buu saxaabigii jariir ku bal wuu qaadi waayo yani waa nti lacag badan bay ahayd buu leeyahay saxaabigu ku tilmaamaya intaa wixii ka dambeeyey nin kaleo ansaareed baa ku xigsaday oo asanoo lacag fiican keenay waa laysdabagalay uma tasadaqa abu bakar uma cumar uma alansaaru wاlmuhaajiruun riwaayadii kale xadiidku uu lahaa abu bakar baa xoolo keenay cumar baa keenay ansaar iyo muhaajiriin baa gacanta qaaday nin walba wuxuu heli karaybuu keenay oo nabigu markaa dambe waa farxi doonaa uma tataabaca annaasu dadkii baa isdabagalay xataa ra'aytu ilaan arkay buu jariir kowmayni laba karoor oo min طacaamin raashiinaya badara iyo wahiyaabin dhar ah halkaa waxaa yeela dhar karooroo buur aad moodo halkana karoor kaloo raashiina la keena kowmayni caiimayni waa tuurka waxaa tuurka ama karoorka aad tiradaan ayaa loo jeedaa xataa ra'aytu gurmanayeen waja rasuulilah sal lay slm wejga nabi maxamedoo yatahallalu ifahaya kaannahu aad moodo mudhabatun dahab in la mariyey dahabku waa arteen biliciisa waa dhalla waa quruxseen nabi maxamed wejigiisa wuxuu noqday weeye dahab yani wuu ifay weeye wuu ifay nabi markuu arko wuxuu ku farxana waa ifi jiray wejigiisu markuu arko wuxuu ka xanuunsana waa isbedeli jiray wejigiisu waa la garan jiray faqaala rasuululahi sal sl rsul kale wuxuu ninka ansaareeda horyaalka noqday buu nabigu rabaa inuu ku halqabsado muxuu yidhi man sanna ruuxii u horseeda fil islaami ummadda muslimiinta ah sunnatan xasanatan sunno wanaagsan waxaa shaygu inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay laga ogaanaya waa sharciga adoo waxaad la imanayso waa maxay waa u horseedid shareecadu aad bilaabaysa ma aha xukm adu aad bilaabi aayadna ma keeni karti xadiisna ma keeni kartid rasuul xukum jideeyena ma tihid allana ma tihid maxaad la iman kartaa keliya shay ilaahay jideeye oo shaaricu jideeye inaad ummaddii oy ka tagtay inaad u horseedda samayntiis waxaad samaynaysaa fal baad la iman waa horseeday dadkii aad u horqaado shayga wanaagsanaa ee la ogaa inuu wanaagsan yahay fi lagu ogaaday man sanna marka waa maxay waa uu bilaabid laga wado u horseedid aad dadka u horseedda maaha jidayn iyo qaanuun adugu aad dejinayso iyo xugumaan horaan jirin adugu aad bilaabi ma ah kaaladna waa bidco man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruhaa ajirkeedii buu leeyay saxaabigan muxuu sameeyey ansaariga muxuu u bilaabay ummaddii shay loo banaa oo sadaqa ah buu ummaddii u bilaabay wuu horseeday fal buu qaaday tillaabuu qaaday tilaabo diiniyadoo loo baahnaaba ummadda u horbilaabay intaa unbaa loo jeedaa nabigaa ku tusaaya walxadiiu calaa aslihi waajru manna wuu helaya asagu ajir buu ka helaya waajru manna waa helaya ruux kale ajirkii camila ku dhaqmay bihaa sunnadii bacdahu asaga gadaashi dadkii kaaga daydana ajir baad ka helaysa wanaag baad samaysay waa lagugu dayday idan ajirna waad ka helo adigu falki aad samaysade kaasi baad tahay oo laha kasabad weeye dadka kugu daydaee horyaalka u noqotana daalli baad u tahay sameeye iyo tusaad tahay camalka khayrkaa waa samaysay ummadna waa tustay labada ajir baad helaysaa marka min hayri an yanqusa iyadoon laga dhimaynin min ujuurihim dadkii ku raacay ajirkooda shay waxba aan laga goynayn dadka laftirkooda ku raacee kugu dayday iyaguna khayrka la yimid ajirkooda isagoo buuxaa la siinaya ee adugu waxaa dheer tahay ajirkii aad la waa lagu siin tusida aad tustay eed saanta qaaday kugu daydana ajir baad ka waman sanna ruuxii horseeda fi lislaam islaamka gudihiisa sunnatan wadaqaada sayi'atan xun kaana calayhi wasruhaa dembigeediibaa asaganu iska leeyahay oo waddadaa u qaaday waa eedahaya oo dembigii baa loo qoraya wa wisru manna dembigiisina waa qaadahayaa camila wuu helaya cafwan waa helaya camila ku dhaqmay bihaa sunnadii iyo dariiqi xumaa min bacdi asaga gadaashii min hayri an yanqusa iyagoon laga dhimaynin min awsaari dadkii raacay dembiyaalkooda shan waxba laga goynaynin xadiidku marka rawaahu muslim muslim baa wariya wuxuuna ku baabiya xadiidku min macnaa qowlihi tacala liyaxmulu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wmin wsaar اladiina yudiluunahum bغayri cilm waa isku mid xadiidka iyo aayadda isku macnay tilmaamayaan adugu dembigaadi baad qaadi kuwaad dhumisay dembigoodana qaadi ayaguna dembi gooni nin walba dembi buuxuu leeyahay laakiin aduu labaa kugu dhacaysa maxaa yeele sameeye iyo tusaad tahay sameeye tahay marka waxaa weeye waad ka cadaab badan tahay haddaad xumaato haddaad wanaagsanaatana waad ka khayr badan tahay xadiidku marka wuxuu ku tusay waddo wanaagsan ummadda ninka u horseeda ajirkuu leeyahy wuxuu kaloo ku tusay waddo xun ninka ummadda u horseeda dembiga uu la kulmay dhibaatada gaadhaysa ayaa markaasi ay ku caddaynaysa qowluhu uu yidhi saxaabigu mujtaabi annimaar huwa biljiimi wabacda alali baun muwaxada jiim baa la ahrino xarafka lama ahrinayo oo waxaana ka dambeeya ba hal dhibici leh wannimaaru jamcu namira nimaarkuna waa namiro oo la jamciyey ayib oo mufradkeedu waa namira jamceeduna waa nimaar wahiya kisaan waa go ama buste min suufin suuf laga samey mukhaaطaطin calaamada leh birdhima leh wamacnaa mujtabiha mujtabihana waxaa laga wadaa laabisiiha way xidheen qad kharaquuha iyagoo ka duleelshay fii ru'uusin min ru'uusi meesha madaxa ka oo ka gooyo ama ka jeebay wاljawbu luqa ahaana haddaad marto waa alqaطc wax la gooyaa la yidhaahdaa wa minhu qowluhu tacaala baa macnaha ku yimid qaطciga ah wahamuud aladiina jaabuu الsakra biاlwaad ay naxatuuhu waa qodeenoo dhagaxii iyo qawgii bay duleeliyeen iyo waadigii wa qaatacahu waana jareen wa qowluhu uu yidhi saxaabigu tamacara bilcayni اlmuhmala cayn aan dhibic lahayn baa la akhrinayaa ay tagayara wejiga nabiga isbedelay wa qowluhu ra'aytu kawmayni bifatxi اlkaafi wa dammiha kaafka in la kordhabana waa la ahriyay la godo kuumayn la yidhaha kuumayn iyo kawmayn kaafka in la kordhabaana wanaagsanoo marka la kordhabo ayuu wax badan faa'iideeyaa ay subratayn laba karoor weeye wa qowl uu yidhi kaannaha mudhabatuna huwa bidaai lmucjama daal dhibicila la akhrinaya wafatxi lhaai walbaai lmuwaxada qalahu lqaadi ciyaad baa alyaxsubi wahayruhu wasaxafahu bacduhum barhkoodna ereyga mudhabaa waa laaximiyeenoo waa khaldeen faqaala bacdigu wuxuu yidhi mudhanatun la subkay buui mudhana la subkay buui mudhuna cafwan mudhuna marka mudhabaa la rabay oo min adahab oo ishraaq ah markaas wuxuu ka dhigay subag nabiga asagaba iska dhaashanaa hadde bidaali muhmalatin buu akhriyey wadami اlhaa'i wabinnuuni buu akhriyey kada dabatahu اlxumaydi abu cabdillahi اlxumaydi fi ljamci saxiixan sidaas isagu yuu higaadiyey wاصaxiixu اlmashhuuru huwa اlأwal sida saxiixa ah ee xagga nacaanka ah cinda ahli اlcilm waa macnaha hore kaannaha aad muddo mudhabatun in la yidhaahdo wاlmuraadu bihi cala wajhayn labada qaybba haddaynu qabsanno oon dhahno min adihaan aan ka keenno aw min adahab laga keeno waxay doon ha noqotee asafaau waxaa loo jeedaa saafinimo iyo wlstinaaratu ifid umbaa laga wadaa nabigu wejigiisibaa ifay oo dhalaalay umbaa loo jeedaa maxaa riwaayad axmed baa caddaysay faashraqa wajhu rasuulilah xataa ra'ayna alshraaqa min wajnatay nebi maxamed wejigiisii iyo foolkiisibaa ifay ilaa aan dhalaalkii nuurkiisa aan wejigiisa ka dareennay idan marka waxaad rabaa inaad muslimiinta u noqoto horyaal fi lkhayr ood iska ilaaliso inaad noqoto nin lagaga daydo sharka iyo aafada haddee beryahan marka waxaaba timid haddee in xumaantii laysku siinhaya bilasharafeed iyo ammaan yaaba timidoo nin walba xumihii raadinayo ilaa man raxima rabbuhu وcan ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi laysa min nafsin tuqtalu ulman naf gardara loo dila ma jirto laysa min nafsin towkiid baa minta loo kordhiyey ayib laysa min nafsin tuqtalu ulman naf gardarra iyo xadgudub loo dilo ma ay jirto ilaa kaana hadday naf jirto ilaa naf loo dilo hadday jirto dulmi kaana waxaa ahaanayo fuulaya cala bni aadam alwali ina aadamkii u horeeyo ah kiflun nasiib iyo qayb buu ka helhayaa min damiha dhiiggeeda nafta xaqdara lagu dilay dembigii ka yimid qayb baa la saaraya nabi allow maxaa loo saarayaa ninka waa horuba ahaad qaatilka waxdilin hadda waa axad kale oo dambe liannahu kaana awala man sanna alqatla ruuxuu u horreeye bilaabay dilka ayuu asagu ahaa muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay idan sannada hadda nafsa shay wey maxaa dilku muxaram bu ahaa fii sharci aadama wa fii jamiici sharaa'ic meel dil xaqdaraa lagu banneeyey diimaha kuma jirto min abina aadam ilaa khaatim arasaal ila shariica almuxamadiya laga soo gaadho ninkan marka muxuu bilaaba qaabiila dhibkuu bilaaba waa maxay falxun oo shareecadu reebtay ayuu horseed ka noqday falxun oo shareecadu reebtay buu horseed ka noqday marka xadiidku wuxuu la macnaya aayaddii maa'ida man qatala nafsan bihayri nafsin aw fasaadin fi اlardi fakaأnama qatala الnaasa jamiica fakaأnama qatala الnaasa jamiica wuxuuna xadiidku khusaynayaa axadkii aan ka toobadkeenin axadkii hawsha aan ka toobadkeenin iyo u taalla qaabiil walaalkii haabiil buu dilay wuxuuna ummadda u horsaday waddo xun oo ah dulmi in wax lagu dilo axad walboo xaqdarra adduunka lagu dilo min abina aadam ilaa qiyaami الsaaca dembigaa qayb buu ku leeyahay lanna asagaa ummadda u horsaday dembigaa xunkaa lagaga dayday ibliisna asaguna calى hada اxadiii qaacidadan waxaa weeye wuxuu axad walbo ilaahay amarkiisa khilaafa dembiba qaybbuu ku leeyahay axad walbo ilaahay amarkiisa jebiya qayb buu ku leeyahy lanna wuxuua axadkii u horreeyey ee alla abuura alla u abuuray ee jebiya amar ilaahay aadam u sujuud baa layidhi wuu diiday culumadu sidaasay leeyihiin axad walbo ilaahay amarkiisa jebiya maalinka adduunka la khalqay calى hadi اlqaacida nabiyulaahi aadam calayhi الsalaaة wasalaam axad walbo ilaahay wuxuu ummadda ka reebay sameeya dembiguu helo ayuu qayb ka hela haddii qaacidadan la maro laakiin muxuu kaga badbaaday wuu ka toobad keenay walidaalika ayaa wa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay whada fii man lam yatub nabiy lahi aadam calayhi الsalaaة wasalaam ilahay wuxuu ka reebay shajaro inuu cuno waa ku dhacay idan calى hada اlqaacida waxay noqon laha lannahu أwalu man sanna mukhaalafaة الnawaahi ibliisna muxuu noqon lahaa awalu man sanna yahayna mukhaalafaة اlأwaamir qaabiilla waa maxay wa awalu man sana اlqatla bغayri xaqin nin walba marka wuxuu qaadan lahaa qayb buu qaadan lahaa qaabiil iyo ibliis way ku tagta ayagu لأnnahumaa lam yatuuba ilى اllahi subxaanaه wa ama abuna ibrahim cafwan abuna aadam calayhi الsalaaةu wasalaam faqad taaba qur-aankan lagu caddeeyey nebi ambiyada ka mida khata uu galay kitaabka qur-aanka ma sheego ilaa ilahay wuxuu daba dhigaa towbadii iyo ilahay inuu ka toobad aqbalay nebigiisi iyo rasuulkiisuna uu soo dhoweeyey maxaa yeele aadamaha waa la diidanya kuwo xunbaa iska jiro inay ku halqabsadaan oy ambiyada ku xadgudbaan ayaa la diidan yahay marka hawshaa marka sidaas wey qaabiil hadda qisadiisi waxaa lagaga sheekeeyey haabiil suuraة اlmaa'ida watlu calayhim naba abnay aadama biاlxaqi id qaraba qurbaanan marka xoogow dembigii uu galay ninkii la odhan jiray ibliis lacanahu اllah ayaa asaguna la tegay qaabiilka culamaء الsiyar wالtawaariikh waculamaء الtafsiir waxay kulli isku waafaqeen calى riwaayaat mukhtalifa in umuna xawaa ummuna xawaa calayhi asalaam waxay dhashay ama xamli qaaday labaatan jeer labaatan goor mar balaba waxay dhali jirtay wiiliya gabadh aadam afartan carruur ay u dhashay afartan carruura ayay u dhashay oo ka kooban labaatan gabdhood iyo labaatan wiil intay ummuna xawaa jannada joogtay abuna aadam iyo iyada aan laga soo saarin jannada ayay qaabiil iyo mataantii jannada ku dhashay qaabiil oo curadkii carruurta ahaa u weynaa iyo gabadhii ku mataanta ahayd baa jannada ku dhashay carruurta inteedoo kale waxay ku dhasheen dhulkay ku dhasheen waxaana shareecada nebiyulaahi aadam ay qoraysay oo xukumku ahaa maadaama aadamo kale aan la haynin taranna la rabo oo idinkuma aydan timaadeen se haddaan la yeelin nin walba gabadha ku mataanta ah asagu ma guursan karo da'da ku xigta wiilka dhalan doonaa guursanaya kana kii horena wuxuu guursanaya gabadha dambe iman doonta mataanta da'da dambe ku mataantaa saasay ahayd qaabiil marka wuxuu qabay horta anugu waxaan ahay nin ku dhashay oo dadka kale waxbaan dheer ahay gabadha asaga ku mataanta ahayd ee uurka la jiiftay gabdhaha way ka quruxsanayd qorshe wuxuu keenay ah gabadha anugu mataantayd baan guursanaya haabiilla wuxuu idhi maya warda qorshaha ku ciyaarayna qaacidu waxay ahayd adiga mataantaada adugu inaan guursado adna aad guursato aniga mataantayda nabilah aadamna sidaasuu ku taliyaad xukumkuna ahaa wuxuu idhi maya midda ku mataantaa guursado anuguna tayda ha lay wuxuu arkay marka inuu haabiil wax dheer yahay haabil dhulku ku dhashay anuguna jannay ceerkan ku dhashay buui midda kale walaahay baa ka quruxsan isaga walaahi isay kaartayni nin walba walaashiha guursado dhibkaasuu keenay kadib waxaa la yidhi si laydin kala saaro bal sadaqa la baxa walba sadaqaha la baxo sadaqada masaakiin wax lagu sadaqaysta waagaa ma jirin haddee yaa adduunka ma jooga afartan carruura u dhalay nebillaahi aadam iyo labada waalid hmm? maay marayaan maya adug baddaha gelin maskiin wax lagu sadaqaysta ma jiro wixii sadaqaad la baxdo in lagaa aqbalay in kale waxa lagu ogaan jiray naar baa cirka ka iman jirto wixii aad bixisay yaa leefi jirtay haabiil adhi buu dhaqan jiray nin ai xoola dhaqatuu ahaa qaabiilla beeraley buu ahaa khulaasada kutub taariikh walmabda walmacaad ku qoran baa idiin sheegaya marka haabiil asagu haddee nin barakaysan buu ahaaye meel baa la u wataaye xoolihiisa neefka ugu qiimo badnaa ee u jeclaa ayuu sadaqa u baxshay qaabiil waxaa la sheegaa asagu intuu raashiinkii iyo xoolihii dhex maray beertiisii iyuu masagada ugu xumayd keenay sabuulluu weliba ku keenay markuu daadiyo waa sadaqo iyo weliba sabul fiicanoo ku dhaxarkayb intuu ka soo ceshadaybu yuu finjishayba sadaqadiisa isagu lama aqbalin laxjala adduunyana way gashay xasadna waa galay walaalkii uu xasdayo nidaamkii iyo sharcigana wuu khilaafay idan marka sadaqadii haabiil la aqbalay astiisina la dido naarta ay cunu weyday cuqdad kaluu qaado wuxuu idhi walle inaan lagu dhex sheekaysanaynin oon dunida aysan maraynin haabiil iyo qaabiil baa tartamayo cindallaahi waxaa la aqbalay haabiil qaabiilla la diiday subxxumada adduunka ku joogi mahaya waa ku dilahayaabu culimmadu waxay awood ahaan iyo caqli iyo xoog iyo murqbu xoog badnaa haabiil laakiin wuu ka cabsi badnaa qaala aqtulannak muxuu yidhi maxaad dili inama yataqabal allahu min almuttaqiin muxaan eedoo dembigaigu yahay inaan ilaahay iga aqbalay sadaqadii adna laga aqbali waayo dembi kale ma jiro intaasuu ku dilay dilka yaa asagoo u tilmaamay ibnu jurayj wuxuu sheegay markuu go'aansaday walaalkii inuu dilo wax la dilayna weligii muuse arag bini aadam la dilhayna weligii ma dhicin asagaabaa bilaabi doona ibliis baa iska soo dhigay nin caadi ah ibliis baa halkaasoo kale iskugu sawiray tv buu u daaray dhagax weyn buu ibliis qaaday ooley mshimbir meeshan fadhiyo iska daaqahaya yuu madaxa ku bushaaqay hbu sida shimbirka loo dilay adna waalkaa u dil dhagax weyn buu soo qaaday waalkoo fadhiyo madaxa ku jabiyey saasuu waalkii haabiil ku dilay qisadii marka xabaashiisa iyo duugtiisana qur ayaa ka sheekeeya ka muraajaceeya ninkaa wey ninka hadda laga sheekaynayo xasad awalu dambin cusya bih اllah markay slafku leeyihin waa alxasadu halkaasay u jeedaan ibliis muxuu nabiyulaahi aadam amarkii iyo khayrka ku diiday xasad baa qaaday qaabilla waalkii muxuu ku dilay xasad baa qaaday afartanka caruurta ahaa ee nabiyullahi aadam markii la dilay wiilkiisa haabila qiimaha badnaa boqol sano ayuu murug iyo tiiraanyo la joogay baa leeyahay nabiyullahi aadam gabayo badan bu xataa tiryaa leeyahay oo la soo guuriyo waagi dambe iska sabray nabilah aadam wuxuu geeriyooday caruurtiisii uu dhalay iyo waxay sidhan afartan kun oo ruux ah afartan kun oo ruux ma aha ruux afartan kun ubadkiisii waxay sii dhaleen wuxuu isaga biyihiisii ah iyo wixii ka sii farcamay inan tegay afartan kun oo ruux iyaga ayuu ayuu xijaabtay nabilaahi aadam calayh isalaat wasalaam haabiil markuu dhintay wiil kalaa la siiyo aad u qiimo badnaa oo hibatullaahi la odhan jiray shiitna lagu magacaabo afka israa'iiliga la yidhahdo ama siryaaniga la yidhahdo ayaa ilaahay siiyey duufaankii nebiyulaahi nuux wuxuu dhacay ayagoo ku dhow boqolaalankun ku dhow laakiin carruurtii aadan oo dhan iyo ubadkii tarankiisa way dhammaadeen farci shiit oo nebiyulaahi nuux uu ka soo jeeday keliya ka soo hadhay duufaankii bini aadamku soo farcamay kulligood waxaada gelayaan ee ka dambeeyey nabiyulaahi nuux asagay gelayaan abtir aadame bini aadam adduun ku nool bacda nuuxin oo nuux maraynin ma jiro qur-aankuna tilmaamay in ubadka kale iyo wiilashii kale iyo gabdhihi kale tarmay u dhammaaday qur-aankaa sheegay nabiyulaahi nuux markii laga hadlayay suuratu saafaad miyada mise ashucaraa wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin nuux wey suuratu saafaad idan taranka bini aadamka oo dhan wuxuu galaa nuux buu maraa wixii ka horreeye way leedeen saa ninkii reeqalaafee la yidhi abtirso muxuu yidhi nuux baan kuu fadhiyaa buu mid ree macalin iswaalo anigu inay hebel hebel baana wuu waday labaatan awow meel buu ku shubay war aduu xaggeed gashaa buu anuu halkaasaan galaa muxuu yidhi ninkii reeqalaaf nuux baan kuu fadhiyaa buu bini aadam nuux wuu fiicnaa ninka warkiisu idan marka aafadaha layska ilaaliyo aafadaha layska ilaaliyo xasadka iyo xadgudubku dhibaatadaasuu keenaa in dadka xuma loo horseedana layska ilaaliyo hmm? Hmm? qur-aanku ma sheegin dareemadoogaasha yaqaana waa masalo kale intaa waa kaftankayga nabiyulaahi shiit nabi buu ahaa baa la sheegaa laakiin xadii kuma asiin xadiina kuma asixin aayadna ma tilmaamin xataa qole waxay dhahaan nuux idriis baa ka horreeyey yidhaahda waxaasoo dhan ma asixin nabi udhexeeya aadam iyo nuux ma jiro sida raajix ah baabun fi اdilaalati calى khayrin wاdducaa ilaa hudan aw dalaalatin wuxuu baab yahay tusida laystusa khayrka ama layskugu yeedho hanuunka layskugu yeedho fadliga ku jira aw dalaalatin ama dhumid iyo baadi layskugu yeedhayo bidco qaala tacaala ilaahi wuxuu yihi wadcu ilaa rabbika rabbigaa diinka dadka ugu yeedh nabi maxamedow haddee meel kaleba alloguma yeedhanabigu eh, dadka uguma yeedhayo cafwan wa qaala tacala rabbi wuxuu yihi udcu ilaa sabiili rabbika waddada rabbiga dadka ugu yeedh bilxikmati adoo ku dhahan xikmad xikmadduna macaani badan baa lagu sheegaya waa cilmi macaani badan baa lagu sheegaa soo ururi waa cilmi waxaad ummadda ugu yeedhayso waa inaad aqoontiisay leedahay waxa ka dhalan aad taqaan ma waajibba dadku say ugu dhaqmayaan aqoon iyo walmawcidati alxasana iyo waana wanaagsan si latifan meesha hadalka in la kuleeyo u baahan waa in la kuleeyo cinda ahli ma hiya almawcida alxasana ma hiya alxikma meesha hadalka in la latifo u baahan oo la dabciyo oo la nugleeyo nuglee meeshu u baahan in la kuleeyona kuule oo adkee meesha in laisku barxa loo baahan yana isku dar hadihiy alxikma weligaaba hadalka in la dabciyo xikmo ma aha in la citaaliyo la siraadiyana xikmo ma aha waa in kolba muqtada alxaal iyo meesha la joogo aad eegtaa la doonaya cinda ahlilmi waa sidaa wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi watacaawanuu cala albira waataqwa samaha iyo alla kacabsiga isu kaalmaysta wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi haday ka mid noqoto hal la hel haddaad muslimiintiin ummatun jamacaya طaa'ifu yadcuuna ila alkhayri ummadda khayrkii wanaagga ogu yeedha وcan ibn mascuud cuqbaة bni camr alansaari اlbadri radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اlla alay slam man dalla calى khayrin khayr iyo wanaag ruuxii tuso ummadda ugu farfiiqa ama u horseeda falahu milu ajri faacilihi kii sameeyey ajirkiisaoo kuluu leh rawaahu muslim khayr baad ummadda tustay ummadaad u horseeday waad u horqaaday waxaa weeye mil ajri faacilihi nabilaahi moxamed alayh salaat wasalaam axad walbo rumeeyey oo raacay ajir buu ka helayaa maxaa ila khayrka asaga inoo keena culummada diinkiina soo gaadhsiy sidoo kale ruux walbo wanaag ku fara ama wanaag ku taarta ama wax ku tara ajir buu man dalla calaa khayrin waa qawaacidda islaamka aad u qiimo badan weeye khayr ruux ummadda tusa falahu ninkii tusee daaliga waxaa u ahaaday milu ajri faacili khayrka asaga axadkii sameeyey ajirkiisoo kale u leeyahay rawahu muslim marka waa in lagu dadaalo adoon iska warqaynba intaasu xasanaad nabigu wuuu ka sheekeeyey in aakhoray dad ahlulcilmi iyo salaf iman doonaan iyo dad khayr badan oo xasanaad aysan ka warqamin ay u qoran yihiin maalin baad ruux wanaag tartay wanaaggii baad u tilmaantay wuu ku dhaqmay warbomaysa adugu waxaad xisaabsanaysaan wixii adugu aad samaysay ummado kale ajir aad wax tartay baa ajirkoodii lagu tusaayo aad ka heshay ileen waa sameeye sameeye iyo sababaa la yidhaahdaa fuqahaduna waa yaqaanaan shayga inaad samayso inaad sababto labadaba ajir baad ka helaysa xumuhuna waa sidoo kale waa qaacida sharciya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال suban wuxuu ihi man dacaa إilىa hudan hanuun ummadda ninka ugu yeedha huda waa inaga soo maray waadilaalة biluطfin calى wجhin yaxsul bihi اlmaطluub waa in si tartiiba shayga ruuxa loo tuso haddii la yidhaahdo marka hadyi la yidhaahdana waa inaga soo marra waa aariiqatu wاlmadhab kaana lahu ruuxa dadka khayrka ugu yeedha waxaa u ahaanaya min alajri ajirka xaggiisa milu ujuuri man tabicah dadka raacay ajirkoodii oo kaleu helahaya laa yanqusu dalika arinkaasi in dadka raacay ajirkiisa la siiyey asaga ah ka nuqsaaminoo ka dhimi maayo min ujuurihim ummadda raacday shayn waxba ka dhimi maayo ajirna waa lagu siin dadka ku raac ajirkoodina waad helaysaa in kuwii ku raacay ajirkoodii lagu siiyey waxba ka dhimi maayo iskana badeli maayo ka gaasiri maayo dadkii ajirkay la yimaadeen ilaahay gacantiisu waa weyn tan walba kiisa buu siinaya waman dacaa ilaa dalaalatin bidciya baadi ninka ummadda ugu yeedha waa sida adduunka maanta u badatay kaana calayhi kaana calayhi dushiisa waxaanaya min alimi dembiga xaggiisa milu aaaami man tabica dadka raacay dembigoodoo kalaa la siinaya oo la saaraya laa yanqusu dalika dadkii raacay dembigoodii in la siiyo lagu qoray asagii kama dhimayso min aaaami iyaga dembigooda shaaxo ka dhimi mayso iyagu buuxay leeyihiin yaxmilu awsaaram kaamilatan yowma alqiyaama nin walba waa loo buuxinayaa ilaba dembiile iyo hal dembiile kala noqonaya rawaahu muslim muslim baa wariyey xadiidka wa can abiاlcabaas sahl bnu sacd aلsaacidi ana rasuul s sm qaala nabigu wuxuu uhi yowma khaybar maalinka khaybar maalinka khaybar nabig wuxuu alayh salaat low uctiyanna araayata maalinkaa wixii ka horreeyey nabigu raaya mausan isticmaalin jirin liwa um baa la isticmaali jiray sanadkaa toddobaadee khaybar la furto wixii ka horreeyey alwiya liwa um buu nabigu wadan jiray calayh salaat wasalaam oo weliba cad maalinka khaybar baa nabigu wuxuu bilaabay inuu kala qaado alraaya walliwa raayadiisiiyo bandiiradduna way madoobeed xagga midab ahaan calankuna wuu caddaan jiray kaana raayatuhu sawda wa liwaa'uhu abyad saasay marka dambaysa ay noqotay maxaa yeelay axaadiid waxay tilmaamayaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ogaa loona sheegay inuu ku furan doono khaybar biraayatin sawda kutub eh, bani israa'iilla waxayba qorayaan ninka furanaya khaybar furaya inuu yahay nin nabiga xigaala u ah maalinkii hore marka nabigu calanka wuxuu u dhiibay abubakr asidiiq ciidanku hogaami buui khaybar soo fur xisdigii u markii la tegay bay madaxa soo taagaan waxay dheen ciidankii hogaaminaya abubakar abubakar iska celiyay dheen ma furan kareen fooday geliyeen aroor buu weerar qaday abubakar iyo casarkii buu soo laabtay isagoon aan khaybar furin saxaabo ay ku shiideen dhowra ay ku shiideen cumar baa aroortii ka dambe loo dhiibay ciidanka hogaami darbigay soo fulen waxay dheheen may cumar miyaa hogaaminhaya difaaca magaalada culummadoodii baa u sheegaysa cumarna sidoo kale labadaa maalmood markii aad inti loo dagaalamay dhaawac badan iyo shahaadaba ay timid iyo shuhaado iyuu nabigu galabka wuxuu yidhi berrito haddii alla yidhaahdo khaybar ninkii furi laaban calanka u dhiibahayaa khaybar ninkii furi lahaa calina marka waa xanuunsan bakoora indhaha kaga dhacday qoridaaf waxaad dhihi jireen suma taqaanaan la uciyanna araayata calanka waxaan u dhiibayaa hadan berito alla ya rajulan nin yaftaxu allahu calaa yadayhi gacmihiisa uu khaybar ku furi doono axadkaasi maxaa nabi allow lagu yaqaanaa yuxibu allaha warasuulah rasuulka iyo alla buu jecel alla iyo rasuulkiisi baa uu wayuxibbuhu allahu warasuuluhu allihi rasuulkiisna addoonkaa waa jecel yihiin waa hawl aad u qiimo badan khaybaroo la furi waayey oo abubakar hogaanshay oo cumar hogaamiyey oo ansaar wax walba samaysay oo la dhaqaajin waaye nimanku marka fulay ahaan oo dadka kale carbeed marka layseelhayo bannaan cad baa laysku helay carab xisnimo taqaana iyo dhufays carabtu waddad aad u dhiiran bay ahayenoo geesiyaal ah haddaad sidii mxuu ahaa doonfaygii qalcadaa u dhisnaa qalcado waaweyn oo uun meel ay ka duleeyiin ay leebkii faladha ka soo lisaan iyo warmaha iyo eebada ka soo tuuraan basaa ka duleesha meel nin bannaan kuu jooga arki maysid saad socoto derbi xidhan baad u imaani oo uun risaas ka soo dhacayso oo raggii bannaanka yaalla ka dhammaynaya meel aad u marta aan lahayn fa baata annaasu dadkiibaa waxay bariyeen ama waxay ahaadeen yaduukuuna iyagoo dhumbanaya laylatum habeenkooda ayumkoodii yucطahaa la siin doonaa bandiiradaas haddii nabigu galabku uu yidhi berrito waa hadduu baryo hadduu alla yidhaahdo calanka waxaan u dhiibi ninkii khaybar furi lahaa dadku waxaa tologii noqon doonaa ma abubakar ba wa cumarba oo kii aana soo marin cumaroo yidhi weligay ma jeclan imaare iyo talis iyo xil inaan qabto maalinkaa ka hor saxaabigan laftirkiisu sahl bnu sacada wuxuu waan u hanqaltaagay maalinka ayadaa in lay dhiibo buraydaa yidhi weliba nabi maxamed inaan la hadlaan ku sig nabi allow aniga ii dhiibaasha buraydaa yidhi rag badan baa hawshaa la soo baxay fabaata annaasu dadku waxay baryeenay ahaadeen yaduukuuna ay yahudu min addawki waddawku wاlاkhtilaaطu wاdawaraan marka laysdhaafe ee shab lays yidhahde hadalkuna isdhaafe yoloy hawsha isu bedesho iyo huwan ayaa la yadaa yaduukuuna ay yakhuduuna ay dhumbanayaan laylatahum tilka habeenka asagay baryeen ayuhum koodii yucطahaa raayadda loo dhiibi doono berhad waagu bari waa kee falama asbaxa annaasu dadku markay waa bariisteen hadow calaa rasuulilah low ilah bay ku soo kalleeyanatee sal lla alay slam kulluhum dhammaantood yarju wuxuu quudaraynayaa oo rajaynayaa an yucطaha in raayadda loo dhiibay iyo bandeerada iyo hogaaminta dagaalka nabigu waa waayey marka cali buu raggi ka dhex waayey yahayba buulkiisabu iska jibaayo tendhadii ama meeshu ku dhacay xalay faqaala wuxuu i suubanu ayna cali bn abi aalib abu turaab awe cali bn abi aalib ma arkee waa sidee faqiila waxaa li yaa rasul rasuulka ilaahiow huwa yashtaki caynayhi indhuhu sheeganaya indhuhu ka sheeganaya huwa cali yashtaki wuxuu sheeganaya oo ka xanuunsan yahay caynayhi labada indhoodoo baalkaasaa ku dhacay qaala suuban wuxuu idhi burayd wuxuu nabiga anuu ii diray waan soo kaxeeyey san waba arkayn waan soo hagay buui suxuruu indhala'aana gacmaha intaan soo qabtay baan soo hagay san u soo waday baan nabiga u keenay fa utiya bihi nabigaa loo keenay cafwan qaala nabig wuxuu uhi faarsiluu ilayhi u farindiroo keena fa utiya bihi nabigaa loo keenay cali fabasaqa rasuullah rasuulka ilaahi baa ku tufay fii caynihi indhahu kaga tufay cali baa ka sheegay wuxuu nabigu intuu i qabtay oo dhabtiisa igu seexeeyey yuu halkaa cidhibtiisa gacanta midig cidhibteeda ayuu nabiga ku tufay duco markaasuu indhahaygaga malaamalay buuri labada indhood buu ku malaalmalay oo saa ku yidhi idhibta gacantiisa midigta ah cali baa ka sheekeeyey wadacaa lahu nabigu waa u duceeyey cali fabari'a cali waa bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajacun ilaa aad moodaba inuun xanuunba soo marin indhaba aan laga qabanin qoridaaf iyo bukoor wax ka xanuun kullama jiro ogtiinada wax ka dhaca inagu maxaynu ku daawan jirey cusbaa lagu dhaqi jiray miya biyo cusbale iyo ya lacag bixi wax walba inaad bilaash ku qaadataa rabtaa moogta hadda goor baad shan suuradood bilaash ku qaadatay wax dambe laguu sheegi maayo ujuurana adan ka keenin xataa kaan lam yakun bihi wajacun ilaa aad mooddo wax xanuuna inuusan haynin sayidina cali riwaayo kale xadiidku uu leeyahay cali baa waxaa la weydiiyey wuxuu ihi waagii kadam nabiga u duceey wuxuu ihi allaahumma allahuma arfac canhu اlqara wاlxara allahuma adib canhu اlxara wاlqara waa ducadii ka mid duca dheer nabiga ugu duceeyey maalinka iyadaa ilaahu cali waxaad ka qaaddaa kulaylka iyo qabowga ka qaad culum waxay yidhi culama aطibaa xanuunka labadaas mu ka yimaadaaba u fiirsan nabigu meeshuu tooganayo allahuma adib canhu اlxara wاlqara xanuun ama qabow buu ka yimaadaa ama kulayl buu ka yimaadaa fayraskii bogtadu labadaasay kaalmaystaan qayb kulaylaha shaqaystaa jira oo kulaylaha uu la kaco oo waxba uus qaybna qabowgaay shaqaysataa corona fayrasku muxuu shaqaystaa qabowguu isticmaalaa soo ma taqaanaa yani nabigu tii buu tilmaamaya wuxuu idhi sayidina cali famaa wajadtu bacdaha bardan walaa xaran xataa cafwan walaa ramadad caynaaya buuhi wix maalinka ka dambeeyey dadku hadday qabow dareemaanu ma dareema buui hadday kuhayl dareemaanna ma dareemo dhexdhexaad weligayna ildamba kama xanuunsanin buui weligayna ildamba kama xanuunsanin riwaayadii bayhaqi wuxuu ahaa waxay ahayd iyadu famaa wajicahaa caliyun xataa maata wamada lisabiilihi xanuun dambo indhaha ka qabta iyo qabow dambo uu dareem calimaji ilaa uu geeriyoodoo la dilay ee khawaarij dileen radia allahu tacaala canhu ardaa faacطaahu raaya ushubu nabigu u dhiibay cafwan bandiradii buu u dhiibay calankii faqaala caliyun wuxuu yidhi cali marka haddii haddii hawl bini aadan oo dhanba ay doonahayeen oo rag ka fadli badan loo diiday asagii loo dhiibay wuxuu rabaa inuu gantamo sidii gammuunkii fallaadha u dhaqaaqo faqaala cali wuxuu ya rasuul rasuulka ilaahi uqaatilhum waan la dagaalami soo ma ah xataa yakuunuu ilaa ay noqdaan milana annagoo kale ay noqdaanoo islaamaan riwaaya xadiidku uu leey fi khaariji saxiixayn nebi allow maxaan kula dagaalamaa yuhuud nabi wuxuu uhi la dagaalna ilaa ay qiraan xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulullah buu u caddeeyey faqaala subanu wuxuu yidhi unfud calaa rislika tartiibtaa u soco unfud u dhaqaaq calaa rislika tartiibta kaadso xataa tanzila ilaa aad ku degto risligu waa hunayada weey inaad kaadsato tartiibsato si miidaan leh xataa tanzila ilaa aad ku degtood gaadho bisaaxatihim ardaagooda iyo meeshay joogaan ay ku dagaalamayaan saaxadooduba loma jeedo un ardaaga waxaa loo meeshay ciidanku fadhiyey ayib oo goobtii yuhuudda ah uma dcuhum oogu yeedh ilalislaami islaamka oogu yeedh oo diinka islaamka soo gala yuhuud dacwadu way gaadhay way ogaayeen waxa laysku hayo tolkoodba horaan lagu soo baabiyey banu nadiir iyo banu qaynuqaac iyo qurayda la soo marood garanaysaan laakiin gaalada aynu la dagaalamayna hadday warkeenna hayaanna in diinka loogu yeedho waa mustaxab waxaase bannaa iyagoo warmoogaa in la galo siduu nabigu reer banu mustaliqba u weeraray wahum qaaruuna calaa aabaarihim wa miyaahihim labanbaad gaalku u qayb inuu warkaada hayo dacwadu gaadhay oo waxaanu ku dagaalamayno iyo waxaanu la soconno ay og yihiin marka iyadaa ah, inaad mar labaad ku celiso ood rakaadisan way kuu bannaantah dacwadii inaad weerartood gaadana way kuu bannaantahy wahaabiyo waxay la socotay waxay aaminsan adduunka hadda suma gaadhin ka warqabin baa jirta anagu suufiyada ahayn wahaabiyada waxay wadaan waa ogayn siddeetamaadkii warkooda waa hayne yaa been laisu sheegi waxaa la yidhi xabiibkaa iyo xaasidkaaba he xantaada ma moogaalay waa og yihiin waa la iska warqabaa dacayad ha lagaa faafiyo ha lagu dardaro been waxbaan waxba ka jirin ha lagu dardaro laakiin usuusha guud waa layska warqabaa laakiin xoogow tashniic loogu talagoo baalasha layskaga rafaayo oo kaarka lagaaga gubi oo edabdarro oo beena waa la raacini oo qajacdaas lama daynayo dariiqooyinkii wadaaddaho dhan hawsha ayagu isku hayaba haweenka lasla qabaa isku haya xertaa isku haysa macalimiintaa isku haya taalama waa ninkii warkiisi way shirkiasqar la'aan waxba socon mahayda weeye marka taa way iska jirtay warka yuhuudi marka way hayeen laakiin nabigu wuxuu ka rabaa ka dhamme qiilkaa laga dhammeeyo wa ahbirhum u bima yajibu calayhim wixii ku waajibahayo min xaq illaahi tacaala fiihi xaqi rabbi uu ku leeyahay wujuubkaas iyo waajibkaana u cadde fawallaahi allahan ku dhaartay caliyow lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan hal ruux inuu rabbi kugu hanuuniyo hal nin kugu hanuuniyo ood sab oo u noqoto diinka inuu soo galo ayaa khayru laka kaaga wanaagsan min xumari nacami cafwan annacami geela cascas ama gudguduudan waa haya looga jeedaa carabi marka hanti waxay hal gudan hal cas baan hebel siiyey baa lagu leeyahay marka taasaa agtooda qiimo ka lahayd nabigoo dadku la hadlay waa maxay waa carab dadku marka waxay fahmayaan oy garanhayaan waa in xaqa loogu caddeyo loogu sheego ayib haddaad marka aad nimankii nairobi ku dhashay iyo yurub ku dhashay aad wax u sharxayso maxaad u soo qabanaysaa gaari cad iyo waxaad u sheegi markab iyo eh, diyaaradii alaabbaad u sheegaysa geel iyo dameer u sheegi mayse iyo fard maba fahmaayaan wadaadku maakharu ka hadlaya mise adduun buu joogaa bay kuleeyihin marka waa in ruux walba khitaabka wax ku fahmayo loogu wax loogu sheego nabigu dhaqan u lahaa muttafaqun calayh idan nabigu wuxuu inoo sheegay xadiidkan inoogu sheegay dadka in wax caddayn diinka lagu gaarhsiiyo oy xaqa ku qaataan ayaa ka wanaagsan inaad ku gaadhsiiso ibir inaad ka dhigto layso nab wuxuu ku uhi unfud calىa rislika xataa tanzila bisaaxatihim fawallaahi lan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumar الnacam in xabad la'aan iyo seef la'aan ay yahuudiinta soo gasho yaa kaaga fiican ina inaad gumaaddo ina ay diinta soo galaan ila kii aad dishay eed aakhare u dirtay naar baad u loogtay soo maha inay hal badbaadaan baana yaa kuu dhaanta idan maqsuudka iyo qasadka dacwadu waa maxay dacwadu maqsuud ma aha qole ictisaama waa aan ka farxashay waxay dhaheen dacwadu waa qasad waa maqsuud waa haayo waa beento laa yaquulu axadu min ahli اlcilm jaahil warkii wey addacwatu waa wasiila jihaadkuna waa wasiilo wey ujeeddaduna waa maxay dadka waa inay hanuunaanoo diinka la fahansiiyo algaaya hiy alhidaaya haayadu waa hidaayat اlbashar bini aadamka in la hanuuniyo oo khayrka ay qaataan baa yaa ujeedda ah ujeeddada ama u isticmaal awood iyo muruq ama u isticmaal hadal iyo aftahannimo ama hadal iyo aftahannimo ninkii xaqa ku fahansiiyi ama waxaad hebelow haddaad yeeli weydo walla indhahan ku taabanayaa saa darteed shaaficiyu fiiri fiqooda waxay dh aljihaadu dacwatun qahriya intaa cisan way garan waayeen aljihaadu dacwatun qahriya hadalkuna waa maxay dacwatun bayaaniya labadaas weeye nabigaa kuu sheegay xadiidka qaayadu waa jihaad maxaan ku doonaynaa jihaad waa wasiilo lagu doonayo in dadku ay hanuunaan hadalka iyo bayaanka iyo warkan la daldalahayo cashir la akhrin ee la xabeebana waa maxay ujeeddaan kaleenaho ah hidaayat اlbashar hidaayat اlbashar waa haayo waa wasiilay noqonaysaa lighaayatin ukhra hidaayat اlbashar qudhigeed waxay isu beddelaysaa wasiilo ligaayatin asmaa wa acdamu hiya oo maxay tahay rida allah bini aadam wuxuu doonay ujeedadiis waa maxay ilaah inuu kaa raali noqdo rida allahina maxaad kuwasiila isu bedelaysa maxaa lagu doonayaa aljanna ilaahay janna inuu ku siiyo wejigiisana aad aragto jannadoo dhan waxaa ka qiimo badan ilaahay ru'yat اllahi wa tacaala baa ka khayr badan waa la isdaba joogaa weysadu mar bay haayo noqotaa marna wasiilay noqotaa salaadu haayo noqotaa marna wasiilay noqotaa diinku fahm buu kaaga baahan yahay indha caddayn oma baahno diinta inaad kaaga baahan tahay indha caddayn maa baasho qowluuu ku yidhi saxaabigu yaduukuuna ay yakhduuna way dhumbanayeen wayataxadauuna laga wada wayna ka sheekaysaan hawsha iyada yaa tolow noqon doona yaa la siin doonaa wqowluhu rislikana bikasri raa'i wa bifatxiha luatan rislika iyo raslikaba waa la yidhaahdaa waa laba luqo walkasru afsaxu waxaana eh, eh, fasiixa oo wanaagsanoo carabka u roon in la hoos dhigo rislika la yidhaahdo idan qisadaas halkaasay ku dhammaatay mucjizaad badan baa ka dhacay oo ah oo hadda bannaanka ay taalla laba mucjizaa meesha taalla midna waa qowli midna waa ficliyo midda qowligaa waa inuu nabigu yidhi berrito ayaan khaybar furan doonnaa hadi waa mucjizaة qawliya sidii bay noqotay ama mucjizada ficliga waa maxay waa daaweynta nabigu uu daaweeyey calayhi الsalaaة wasalaam wiilkiisi caliy abu turaab ee uu soo korsaday isagu labadaba meesha ku jira iyo dadaal lagu bixiya ku jira ummadda in khayrka loogu horseedo oo lagu yeedho intaad ummadda wax feensiin kartana la fahansiiyo وcan أنس رضي الله تعالى عنه أna فتى min أسلم mucjisooyinka dhaca waxaa ka mid ah eh, hadda goor baan ka sheekeeyey sayidina cali markuu dhaqaaqay un dacwadu u bandhigay wuxuu ku hagaagay meel xisni ay lahaayeen qalcad ay lahaayeen tii ugu adkayd toddoba qalcood bay ku lahayn khaybar ugu adkayd abubakar maalinka hore lagu soo raafaaday ee galay buu ka bilaabay safaq baa la jiray baal dhib bay ahayd si khatar ah ay u dhigeen dhowr dabaq ka dhigeen ayadii ka bilaabay wiil isnacay oo marka marxab la odhan jiro ninkii ciidanka yuhuudda ayaa soo baxay marxab cali uu dilay baa raajixa sida xooga badan qad calimad eh, khaybaro ani marxaba ninkii gebyow intuu tixtiriyay soo waalay cali baa madaxa qaaday mid kalea haddana soo baxay cali bay fooda isgeliyeen cali gaashaankiisii uu watay seefta iskaga dhigahayey yaa intii seefta lala helay oo gashayba gaashaan wuxuu ku dhacay carro ilaahay cali bilaa gaashaan buu dhoqday dagaalkana meelxunbu maraya waa laysdhegalay burayda ka sheekeeyey cali xaggantuu u booday qalcaddii albaabkeeda oo jabay oo la jabiyey oo weynbu intuu qabsaday buu gaashaan ka dhigtay maalinkoo dhan albaabkaasu wato safaas kaga dhigay waranka oo u ahaa gaashaankiisa dagaalkii markuu dhammaaday khaybar la furtay yuu iska turay albaabkii uu watay alwaxi weynaa wuxuu yidhi abuu raafic toddoba ayaa isku daynay albaabka cali uu turay inaan rogno waan rogi weynayn culayskiisa albaabkaas wuxuu wataa gaashaan gacanta bidixsabtana ku dagaalamaya hal nin baa ku dagaalamaya oo gaashaan ka dheganaya buraabi wuxuu yidhi annagoo toddoba ah iyo waxaan isku daynay dhanku u dhacay albaabkii inaan ka rogno oo dhan kale u rogno waa dhaqaajin weyne buui saxaabi kale wuxuu leeyahay annagoo afartanaa isku dayna inaan qaadnoon kor u baacino waan baacin weynayma afartan nin marka cali albaabka miyaa la wada misugu wate maxay idinla tahay malaaig baa u waday malaaig baa u waday ducada nabigaa socota malaaig baa albaabka u haysa oo ku dagaalamaya abu turaab marka waa hawlaha aad ba ugu fiicnaa wa anas radi allahu tacaala canhu ana fatan min aslama nin ree aslama qaala wuxuu ya rasu rasuulka ilaahayow inii uriidu alghaswa inaan duulaan doonahayaa inaan duulo oon jihaadka u baxaan rabaa walaysa macii mana sitoo ma haysta buu uhi maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargarooban sahay ka dhigto sahaydii safarka iyo jihaadka ma wato iyo agabkiisiiba u fiirsan nabigu calayhi salaatu wasalam wuxuu ogi nin saxaabi oo diyaargaroobo ciidanka inuu raaca doonayayoo xanuunsaday buu nabigu og yahay qaala wuxuu uhi subanu i'ti fulaana hebel u tag fainahu qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid diyaargaroobay oo u diyaargaroobay inuu duulaankan raacee fa marida waana jiro waa bukooday fa ataahu saxaabigaa u tagay wiilka reer aslan baa ninka u tagay faqaala wuxuu idhi ina rasul sl slm rasuulka ilaahay yuqri'uka asalaam nabigaa ku soo salaamayey buui wadaadkaadan xanuunsanow wayaquul nabigu wuxuu ku leeyahay acطinii aniga isii alladii hantidii iyo sahaydii tajahasta bihi aad la diyaargarowda doonaysa inaad ku baxdo ma nabigaa ku soo diray makhraati keen ma laha meeshaan makhraati keen waxaas asxaabu rasuulilahi been saxaabi muxuu idhi anas jaabir xudayfa been maanaan aqoonin buui cirbaad wax sheegana maana arki jirin ilaa inuu ruux munaafiq yahay mooye marka baatan dambe idinkuaad shaqada ka dhigatay annagu waan ka fayoobin buui xilliga ayagii faqaala saxaabiga xanuunsaday wuxuu uhi yaa fulaan xaaskiisii buu la hadlay heblaay acطiihi ninkan sii alladii hantidii iyo sahaydii tajahaztu bihi aan ku diyaargarooban rabay inaan la baxo een diyaarsaday oo fiirso dardaaranku raaci walaa taxbisii minhu ha ka qarini ha ka ninkan ree aslam minhu min aljihaaz oo min almaal shay waxbaa ka reebin buuri hadhihin wadaadkaad hadduu baxay xugubaad aabant wixaan meel dhigto dhan ku wareeji irbaddi xataa ha kama reebi kartid mudax haddaad ii diyaargaysid ma ka reebi kartid kabahaygi wuxoo dhan sii fawallaahi allaan ku dhaartay wuxuu laa taxbisi minhu shay waxba kama xabiso kama xanibto kama reebtid ninkan ree aslam nabigu soo diray fayubaaraka laki fiihi oo lagu barakeey bui haddaad wax ka xanibto balaayaad ka qaadibu nabi maxamed ninkuu soo dira wax walba ku wareeji wax walba aniga ii diyaargaysoon kuu dirsado midhiistaa ii yeelay sii rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey riwaayada tirmidiya axmed baa ku dartay faata nabiya ninkii wiilka reaslam wuxuu soo no diyaarsan oo sahaydiisii iyo loo soo dhammaystiray nabiga ku soo laabtay faahbaruu nabigu u sheegay hawshibu u sheegay wuxuu hi reerkii aad ii dirtay ninkii xanuunsan nin barakaysan buu noqdo waa ka nabalu diyaar baan hay goorma la baxaaya fa qaala nebi sal slam ina addaalla cala alkhayri ka faacilihi nabigu soo uga faa'idaysa hawshan ma ujeedaa ina addaalla cala alkhayri ka faacilihi nabigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam khayrka ruuxa dadka tusa wuxuu la mid yahay kii sameeyey yaa ku tusay buuhi khayrka haddaad wadato aniga maxamedaa ku tusay bu nabigu leehay anaa ku tuso ku tilmaamay ninkii marka bixiyey khayrka ee ku soo siiyey waxaanu hanti iyo sahay ku soo siiyey iyo anugu isku ajir baan nahay maxaa jira anna waa ku tusay asnagu ku soo siiyey ina daala cala alkhayri ka faacihi riwaaya tirmidi iyo axmed sidaasay ahayd idan markaa lagu dadaalo adduunkan wax yarbaaba la joogaaye wax lama mudanna war looma haya cudur baaba laisku baabi'inhayaa balay way soo dhigataye laqmashadii baa badatay mutufaj iyo afla batay dadka khayrka hala furo khayrkana lagu dadaalo xumaha la iska ilaaliyo baabun fi tacaawuni cala albiri wاtaqwa wuxuu baab yahay in laisu kaalmaysto samaha iyo alla kacabsiga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi watacaawan isu kaalmaysta cala albiri samaha shaygu inuu biri yahayna waxaa laga ogaan shareecada iyo wataqwa alla kacabsiga qaala tacaala rabbi wuxu uhi walcasri zamankan ku dhaartay intaasoo aqwaal baa ku jirta lakin waxaa u khayr badan ama u wanaagsan in dahrigii zamanka lagu mutlaqu zamani la yidhaahdo oo ilah wuxuu ku dhaaranhayaa walcasri wakhtiga iyo zamankan ku dhaartay waa mucjizaadda waa qudra min waa ahar min aahaari qudrat illahi subxaana wa tacaala zamanku waa aragtayno xarakada ayaa lagu qiyaasaa azamanu waa miqdaarulxaraka leedahay haddayn xarako jirin iyo isbedel jirin zaman lama garteen walcasri zamanka iyo wakhtigaan ku dhaartay ina alinsaana aadam oo dhan la fii xusni khasaaro ku sugan yaho waa daaloo deguciisu daaloo deg weeye ila aladiina aamanuu kuwa alihii rasuulba rumeeye mooyeene wa camiluu saalixaati wanaag sameeyey mooyeene wa tawaasow isu dardaarma ama isbaray isfaray bilxaqi wanaagga iyo xaqa wa tawaasow bisabri dulqaadka diinka loo dulqaatana isu dardaarma mooyeen qaal imaam shaaficiyu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh kalaaman buu sheegay macnaahu mahadhiisu ay tahay ina annaasa dadku aw akarahum badankood fii khaflatin halmaan bay kaga sugan yihiin can tadabburi haadihi suura suuradda in la dhuuxoo macnaheeda la dhadhansado way halmaansan yihiinoo waa ka maqan yihiin alfaadda ah shaafici laga hor waxaa ka mida ah, low fakkara annaasu kulluhum fiiha lakafathum aayaddan suuraddan yarta ah ee marka bisinka laga reeba saddexda aayadood ah hadday ku fikiraan dadku waa ku fillaan lahayd wixii laga reebo dhan waa ka fahmi lahaayeen culamadu waxay dhan waa runtii shaafici maxaa yeelay diintu waaxeedu waa afar afartii shayba suuraddu iyadoo si kooban bay u sheegtay afartii waaxoodba si kooban bay u sheegtay waxaha diintu waa macrifatu اlxaq alcamalu bihi tacliimuhu linnaasi alsabru calayh waa afartaas shaygii xaqaha inaad garatood barato waa qodob xaqii aad barateed garateed wakhtiga ku bixisa inaad ku dhaqantana waa qodob labaad shayga adugu aad baratay eed garatay eed ku dhaqantayna ummadda inaad gaadhsiiso ood barto ood fartana waa qodob saddexaad qodobka afraad ku dhaqankii diinta iyo barashadiisii iyo baridda dadka aad baraysay baa dhibka kaa soo gaadhi inaad ku sabirtana waa qodob afraad afarta qodobba suuraddu ma sheegtay mise ma sheegin afartiba way sheegtay ila aladiina aamanuu waa macrifat اlxaq alla iyo rasuulkii yaa rumeeya axadkii ee ogaada allah inuu xaq yahay rasuulkuna uu xaq yahay ee cilmi iyo aqoon yeeshay faclam annahu laa ilaha illa allah macrifat اlxaqi ila aladiina aamanuu baa lagu sheegay xaqi in lagu dhaqmo oo la fuliyana maxaa lagu sheegay wacamilu saalixaati baa lagu sheegay shayga aad baratay eed ku dhaqantay ummadda in la gaadhsiiyo oo la baro oo loo dardaarmo oo la tusana xaggee lagu sheegay watawaasow isku dardaarmay dilaalatan wa irshaadan waxifaadan kulli watawaasow bilxaqi wey xaqa isu dardaarmay isbaray isfahansiiyey kala qaatay xubinka afraad ee ku wahay maa maxay dadka markaad barayso macallin aad tahay ood khayr wado tahay dhib badan baad la kulmaysa waa la iska kacaay qur-aan baad akhriyi istus weeye maxaa istus maa dhiba wax walbo wanaaga ninba wax ogu jaban yahay sidii remiga laga sheegay yidhi carwakaas maanta geedka ayaa ka hadlo nabadgaluu yidhi nin baa idhi anaa oo aan waxba laiga sheegan ilaahu roobna sii iyo nabad buuhi nin baa idhi ay dhalay baa tahay roobna sii waxaad rabtaa geedaygii dhuma lagu raadsoogay raadkiisi la arki waayo oo roobku baabi'iyo nabadna siina waxaad ka wadaa dhiiggii iga maqnaa in la duusiyaad rabtaa ille wiil baa layga dilay oon daba taagnaay nabad hadday dhacday dhiiggaa lla aarsan mahaye shay walbo khayroo la sheego shaydaan ninbuu wax ugu jebinayaa aafo wey waa marka khayrkii aad baratay eed ku dhaqantay eed ummadda baraysay eed horseedka u ahayd dad baaba kugu dhibi maxaa lagaa raba tawaasow bisabri idan suuraddu waxay ka tagtay ma jiro macrifatu اlxaqi bidaliilihi alcamalu bihi tacliimu اnnaasi tacliimu الnaasi اlxaqa dadku xaqa la baro uma الصabru calى اlcamali wاltacliimi wاtacalumi afartaa qodob buu suuraddu ay ka hadashay si kooban saa darteed xadiidba waxaa ku yimi asxaabu rasuulilahi suuraddan qiimada way ogaayeen markay kulmaan asxaabtu iska hor yimaadaan iyagoo socda assalaamu calaykum waraxmat ullah bay is odhan jireen intaa markay isdhahaano kadibna ay wada sheekaystaan oy kala tegahayaan bay suuradda isku dul ahriyi jireen kaana yaqra'u bacduhum bacdan bacduhum calaa bacdin suurat alcasri kadib bay issalaami jireen way kala tegi jireen ayagoon suuratulcasri ahriyinoon isku ahriyin maysan kala tegi jirin salaan bayna ku dambaysiin jireen waagii hadda saxbadu cusbayda xooguu la fahmaysna waa la ahriyi jire lama ahriyo saa ma ogtiin salaantaa la badan jiro assalaamu calaykum hadda salaanta waa la joojiyey wejigarad bay noqotay kaad taqaanu baad salaami waa kaynoogu fiican leanna haddaad eh, dhowr ruux aad salaantood salaanta wado waxaa ladhigi wadaadkii maanta salaan buu ku khafiifay wax walba eed baaba laga dhigiba waa mushkilo adugu marka dhowrka hor lagu eedeeyo waad iska daynbu haddii maxaabaad dabadhiga inaad u dan kugu jirto ajir aad ka helayso salaan dhammaystiran soddon ajir baa laga helaa asalaamu calaykum keligeenna toban ajir baad ka helaysaa haddaad marka boqol ruux aad salaanta u dhammaystirto magaad heshay sagaal boqol dhahaad salaan dhammaystiran oo min soddona soddon boqol ruux ku dhufta meeqay noqota ma saddex boqol baa khayr wey idan hawl yar ma waa wanaajisaa waana duco marka suuraddaani suurad qiimo badan weeye looga warqabo idan marka la soo kaabiyo suuraddu waxay noo sheegtay xaqiiqatulkamaal labay ku timaadaa kamaalku wuxuu ku yimaada alkaamilu linafsihi almukamilu ligayrihi aadama waxaa ugu fiican ruuxa asagu dhammayska tiran dadka kalena kaabe ee dhammaystira ee buuxsha meelaha ka bannaan suuraddun intaasay kuu sheegtay ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati wa alkaamilu fii nafsihi watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bisr waa almukamilu ligayrihi wey dhammaystir nin dhammaystiran aadamahana inuu kaba oo u buuxiyo u rabo oo kalkaaliyoah oo kaaba ah an abi cabdiraxmaan zayd bn khaalid aljuhani qaal qaala rasul sl slm rasulka wuxuu man jahaza ruuxii qabaaliya barigantaaliya diyaariya haaziyan nin duulaya fii sabiillah jidka ilahay ku duulaya faqad haza isna waa duulay walcaksu saxiix in badan baynu ka hadalnay gaal duulaya haddaad taakulayso oo dirto adaguna duusho muslimaad ku duusha haddaad u marxabayso u sacabayso adna waa duushay haddaad biyasiisa siiso adna waa duushay khayrka ninkii ku duulahaya haddaad taageerto taakulaysay maxaad ka heshay khayr xuma nin ku ninkii bargantaalana geedka ninka korahaya ninkii bargantaala maxaad leedihi isna geedka waa koray man jahaza ruuxii qababaaliya diyaar gareeya haaziya nin duulaya fii sabiili illaahi jidka ilaahay faqad hazaa waxaa macnaha kugu jira marka man jahaza haaziyan fii sabiili shayطaani asaguna he eh, faqad aza aabsaasaan ka wadaa waman khalafa ninkii ku sii sima haaziyan nin duulay fii ahlihi reerkiisii bikhayrin wanaag faqad haza isna waa nin duulahayay adugu maadan duulin nin duulahayana maadan barigantaalin laakiin caruurtii laga tegay iyo maxastii si fiican usii ilaalisa islaantii laga maqnaa baad caawinaysa carruurtii baad dugsiga geyn waad seetihiin waxay u baahan baad u qabanaysa waxaa tahay ku siisimo wanaagsan oon khaa'in ahayn faqad hazakaana waa duulay muttafaqun calayh xadiidku marku wuxuu tilmaamaya in laisu kaalmaysto wanaag iyo khayrka sharkana la yska qabto وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث نبي وحuu diray bacثan ciidan buu diray layth ninki loo luqa wuxuu yidhi albachu waa bac اljunuudi ilى اlcadowi wax kalaa ma noqotaba bac haddaad maqasho waa ciidan la diray oo cadow loo diray baa bac la yidhaahdaa أن رsuل اه صل سلم bacثa wuxuu diray bacan ciidan buu diray ilaa bani lixyaan buu u diray waa intaysa islaamin ka hor oo min hudayl reer hudayla waa inaga soo maray qolyaha reer bani lixyaal fi saxiix muslim dhibkooda ummadda u geysteen qabla islaamihim faqaala subanu wuxuu yihi markuu nimankaa dirayey muslimiintaas ciidanka yarkeen badnayn liyanbacid ha ka soo baxo muslimiinay min kuli rajulayn labadii ninba ha ka soo baxo axaduma midkood wاljru ajrka laga heliyo safarka iyo duulaanka iyo jihaadkaasna baynahma waa udhaxeeya waa ciidan yaraa dhulkuna waa fogaa nimanka reer baynlyaanreedu niman dhib badanoo waliba dagaalyahanay ahaayeen marka wuxuu idhi qoys walba oo daris ah labadii guree wada degan ba hal nin ha duulo nina reerkaasi ku siisamo ninkii waa afar wiil u joogeen labaha soo baxeen labana ha u joogeen ila duulaankuna waa haswi oo kifaa'i farducayn ma ahayn marka ayadaa liyanbacid ha ka soo baxo min kulli rajul labada ninba axadumaa midkood ha soo baxo midna reerka ha ku siisim waljru baynahumaa ajirkun waa u dhaxeeyaayo ajir buuxaa la siinayaa nin walba uu helayaa wacan bni cabaasin radi allahu tacaala canhum ana rasul sal l slm idan haddii hawsha adood u istaagto anna aan hawsha kale ee baylihka kale aan qabto isku ajir baanna hebeelow anugu hawshaasaan qabanayaae tan kale sii qabo isku ajir bay noqonayna haddaad niyada suubsato ayb وcan بن cabاasin radي الlahu tacaalى canهuma أna rasul sl ly slam laqiya rakban nabi ilahi wuxuu la kulmay rakban socoto koloyo rakban waa jamcu raakibin waa wixii toban toban ilaa wixii ka badan weeye alcashara famaa fowqaha baa ragbiga la yidhaahdaa weliba waa safarka geela ku safraaya awrta wato weeye hadday bale iyo dameere iyo fardawataan ragbi lama yidhaahdo ana rasul sl slm laqi wuxuu la kulmay rakban kolanyuu la kulmay geelley ah birawxaa'i meesha leega kula kulmay meel madiina u jirta adugu e, afartan mayl lixdan kilomitr meelaha u jirta faqaala suban wuxuu man ilqawmu qolyo soddon iyo lix mayl bay sheegaan qolaa afartan bay sheegaan adugu u lixdabiya kilomitr waa kuwa talku waaye raggan socday ee safarka waaye faqaaluu waxay dhaheen almuslimuuna muslimiin baanu nahay faqaaluu waxay dhaheen man anta adugu kumaata nabiga ma garanhayaan ama waa habeenni buu hi xaafidn xajar ama nabigu waa ka fogaayeenoo marka aado maysa arki ama hadda korba maysa arago dadkii miyiga ku islaameen nabigu weli aan la kulmin bay ahaayeen qaala nabi wuxuu ihi rasuullah rasuulka ilaahay weeye farafacat ilayhi imra'atun sabiya haweenay ka sirtare safarkii la socotay baa ilmo yar soo qaaday oo kor dharibti ka soo bixisay oo nabiga tustay farafacat ilayhi waxay u kor yeeshay imra'atun haweenaysa ilmo yaroo caanooga faqaala waxay tidabi allow ali haadaa xajun kan xaj ma ka asaxaaya midkan haddaan hadda xaj baan u soconna xajgeeyo xaj ma ka asaxaaya qaala nabi wuxuu nacam waa ka asaxaya waalaki ajrun ajrna waad ka helaysaa asna xajku waa ka asaxaya adna ajir baad ka helaysaa rawaahu muslim ilmihii yaraa ee abaydinka ahaa en dembi lahayn baa nabigu ajir baad ka helaysaa dad xajisiiso ra'yiga jumhuur ahlicilmi una xadiidku taageerayaa shaaficiyada xanaabilada ilmaha yarka haddii la xajisiiyo xajku waa ka asaxayaa ajir buu ka helayaa oo diiwaankiisa saalixa loo gelinaya haddii laga cumraysto ama la cumrisiina waa sidoo kale markuu qaan gaara laakay biijmaaci اlfuqahaa xaj faradaa laga rabaa xajkaa sunanimo waa xaj sunno ah oo diiwaanka loo gelin oo xasano u gelaya carruurta yarka marka la xajisiinaya khayr badan bay ka helayaan qaan gaarin baa buug xasanaadka loo gelinaya salaadahay tukanayaan soomkay soobayaan kulli waa loo qoraya xajkuna waa la mid xataa yuusan caqli yeelanba xalay ha dhasho afartankiiba halagula jiro haddii la xajisiyo ajku ka asaxaya cumraduna sidoo kale xanafiyada xadiidkan awele marka warkooda waa iska baail oo kama asaxaayo marka iyaguna waxaa lagu yaqaanaa inta badan sunnada baal maraan bay dhaqan u yeesheen ama wilaartay arkaan asxaab ura'i an abi musa alashcari bacdu daahiriya waxay dhaheen maya xataa xajulislaamka faradka ahaa wuu ka dhacahaya kana kaga filan waxay dhaheen wadaaduhu waa qawmun laa yuctadu bikhilaafihim maxaa warka saxaabadaa meela yaalla وcan abi muسى الأشcري رضي الله تعالى عنه عن النبي صل ل سلم أنه qaala subn wuxuu ihi alkhaaزinu الmuslimu alkhaazinu kaydhayaha khasnajiga ninka maqsinka haya kaashiyeerka alkhaazinu اlmuslimu kaydhayaha muslimka ah alamiinu ee daacadda ah ee khaa'inka ahay alamiinu ee aaminka ah en fariisa kala xadaynin hantidii aan kala qarinaynin alladii kaydhayahaasoo yunfidu fulinaya maa umira bihi wixii la faro uu amray ninkii mas-uulka ahaa fa yucطiihi wixii la amray bixinaya kaamila isagoo buuxa muwafaran la dhammaystiray طayibatan bihi nafsu naftiisuna ay raalli ku tahay oo fayadfacu u dhiibaya ila اladii umira lahu kii loo amray bihi asagaba axadu اlmutasadiqayni labadii la baday midkood weeye ama axadu اlmutasadiqiina intii wax la baday midkood weeye muttafaqun calayh waxaa la yidhahdaa abkhal اlbukhalaa'i man bakhila bimaali hayrihi baa la yidhahdaa dad waxaa u bakhaylsan ninka ku bakhayla hanti u asagu lahayn waxay ka shaqeeyaan maalan dukaamay joogaan meheraday joogaan ninkii mas-uulka wuxuu dhihi hebel intaa ha la siiyo hebel hadduu ku yimaado lacagtaa siiya shaqaalihii khasnadda hayeebaaba ka daranba odaygii sidaasuu kuu wareejin waa laga dhaqaajin kara ma jiro xooluhu asagu ma laha shaqaaluu ka yahay ajirkao dhan buu iskaga ciyaaraya quyuuddaa la sheegay xadiidka lagu sheegay kulligeed waa muctabara bilijmac hal qayd hadduu dhimo ajirkaa ma helaysid hantida ninkii soo shaqaystay ee iska lahaa ee bixi ku yidhi haddaad niyo wanaagsan ku bixiso oo wixii lagu faray waxba aadan ka gaasirin oo isagoo dhammaystiranoo xayaywan aad bixiso naftaadanu ay raalli ku tahay oodan dhibsayn qoli waxaa jira isagoo sii jeeda hoo odhanaya ood moodi jidhkiisa in laga goyna oo maxaa kaa galay ajirba maad shaqaysatid xagganna aan khalkhaa'imayna ammaanada iyo wixii xagganna muslim ah ninka hantida baxshay iyo asagu waa isku ajar haweenaydu waa sidoo kale nabigu ku yidhi haweenayda muslimadda ah ee hantida ninkeeda wax ka bixisa ayadoon baabi'inaynin hayra mufsidatin ayadana ajir bay helaysaa aduguna waad soo shaqaysato adaa iska leh anuna waan bixiy waa kuu kaaliyey watacaawanu cala albiri weeye idan shardiga koobaad waa inuu yahay muslim shardiga labaad waa inuu yahay amiin aan khaainayn hadduu muslim ahayn de gaal sadaqa lagama aqbalo ila sadaqada waa qurbo waa lowdhawaasho waa cibaado wamaa ducaau اlkaafiriina ila fii dalaal amiin waa inaad tada khaain ahayn dad ammaanad kale khaaimayso adaaba dembiilaah shaygu bixi lagu yidhi asagoo dhammaystiran oo xayaayugan waa inaad bixiso kaamilan muwafaran muwafaran iyo kaamilan ma isdhammaystirayaan mise waa laba ereo kala duwan waxay waa kala duwan yihiin kaamilan waxaa la ninka waxaa siisaa kun shilin sii baa la yidhi kun shilin baad kun shilin cusuboo quruxsan baa meesha ku jirta shan boqol quruxsan baa waxaad u madhay markaa boqol boqol sakaraada iyo laba boqoloo iyo labalaba boqoloo sakaraada hantida iyadoo dhammaystiran waad bixiso amil lakiin maadan bixinin iyadoo muwafar ah waxaad u xushay intii u liidatay waa khiyaano kale muwafaran marka macnahaasay keenaysa neef adhi oo fiican oo jidka u galo suuqa wax ka saay ka dhigto u bixi baa liwi orgey waxaad u soo qabatay xiniyo dheeroo sakaraada wan urduf ah kaamilan hadaad tibixtaa muwafaran baa lagaa laaya ayibatan biha nafsu anu ma filay shardiga in la oofin doono ayibatan bihi nafsu uu raalli ku yahay uu ku qalbisan yahay bixinta xoogaa la bixinayo odaga naftu maxaa nagu komishinkan xagee buu geyn doonaa xagee wax u wadaa qunuunac buu bilaabayaa iyo war iyo gunuunac buu keenaya almihim wa fii riwaaya alladii yucطi maa umira bihi midka bixinaya wixii la faray inuu bixiyo wadabatuu waxay xarakeeyeen almutasadiqiin bifatxi اlqaafi qaafka in la kordhabo maca kasri الnuuni cala الtaniya in laga dhiga muanana waa xarakeeyenoo axad اlmutasadiqayni la yidhahdo mutasadiqayni la yidhaahdo wa cagsuna waa xarakeeyeenoo cala jamci lagu fasiro axad اlmutasadiqiin mutasadiqiin iyo mutasadiqayn wa kilaahumaa labada jamc in laga dhigay in laga dhigo muanaba صaxiixun waa sax wey wax dhiba ma laha wallah subxana wa tacala aclam